بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال ال... قال المصنف ابن الأجروم رحمه الله baabu mansuubaati اlasmaa wuxuu u baab yahay asmaada kuwooda la nasbiyo wuxuu ka soo baxay musanifku marfuucaadki waayo asmaada wuxuu u qeybiyey marfuucaad mansuubaad iyo makfuudaad asmaadu meeqay u qaybsameen marfuucaad mansuubaad iyo fuudaad ka soo baxay asmaada marfuucaadka meeqay ahaayeen toddobo kow alfaacilu wa wاlmubtadaأu khabaruhu wasmu kaana wa akhawaatiha khabaru ina wa akhawaatiha iyo ataabicu lilmarfuuc wahuwa arbacatu ashaa annactu walcadfu wاtawkiid wاlbadel intaasuu degada ka soo dhiga soo saas maaha mid kasta waa tukuu tacriif alfaacil muxuu aha ism almarfuuc اlmadkuura qablahu ficlu daahir iyo madmaru qaybi ficlu ladii lam yusama faaciluna muxuu ah الاسم المرفوuع اladي lam ydkr mعahu faacilه laba ficil maadiga mudaaric baa ku camal falaa isbedelada ku dhacaya wuu sheegay daahir mdmr lqeybi mubtada wuxuu ku tacriifiyey alism اmarfuucu alcaari can اlcawaamil اlafdiya khabarna waa alism marfuuc اmusnadu ileyh mubtaduhu daahir mudmar weeye mudmarkiisu labiyo toban weeye labiyo tobanka oo munfasil weeye ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum huna wey khabarkuna mufrad iyo heyrumufrad wey heyrumufradku afar wey aldarfu wاljaaru wاlmajruuru wاlficlu mafaaciilih wاlmubtadau maca khabari kaana wa akhawaataha soo galay saddex iyo toban ficil weeye ismigay nasbisaa khabarkana waa ismigay rafcisaa khabarkana waa nasbisaa inaa akhawaadkeeda soo galay lix xaraf weeye ismigay nasbisaa khabarkana waa rafcisaa banaantu iyo akhawaadkeeda laba mafcuul bay qaadataa mubtadiya khabarka ka dhigataa tawaabiicdii annactu wاlcadfu wاtawkiid wاlbedel cadafku toban buu leeyihi xaraf so sidaas maah alwaaw walfaau wahuma waow waam waima wabal walaa walaakin waxataa fii bacdi lmawaadic iyode kadib towkiidka alfaad macluum buu leeyihi annafsu waalcaynu iyo wakulun iyo waajmac iyo tawaabi ajmac wahiya aktacu waabtacu waabsacu so saas maaha maxaa xiga dee bedel baa xiga ismi ismi haddii laga bedel aan ficil ficil laga bedela craabkiisa o dhan mu ku raacay waana afar bedelku bedelu shay min ashay iyo bedel bacdi min alkul iyo bedellijtimaal iyo bedelulhalad intaas ka soo dhameeyey xataa qaar mansuubaadkii ka mida kusoo dara oo ka soo hadla marfuucaad kaliya kama hadlayna xataa qaar mansuubaadkii ka mida ah. oo khabaru kaana muxuu yihi marfuuca ah, mise waa mansuub oo ka saaday ismu inana mansuubu ka saaday oo kuma soo sheegin ismu ina mafcuuley danantuna mansuub labada mafcuul soo ma nactul mansuubina nactul mansuubi muxuu mansuub u ka saaday waa garta walcadfu cala almansuubi mansuub ka saaday muxuu kaloo ka soo hadlay wuxuu ka soo hadlay walbadelu min almansuubina mansuub ka soo hadlay jawkiidulmansuubina mansuub buu ka hadlay intaaso dhan soo waayahay marka mansuubaad badanna wuu ka hadlay hadda wuxuu gelayaa marka mansuubaadkii wuxuu yihi baabu mansuubaati alasmaa'i asmaada kuwooda la nasbiyo almansuubaatu khamsata cashara mansuubaadku waa shan iyo toban almansuubaatu waxyaalaha la nasbiyaahi khamsata cashara wey shan iyo toban wahiya almafcuulu bihi wa darfu zamaani المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز واسم والمستثنى واسم الله والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها وخبر إن, إن وأخواتها والتابع للمرفوع wa huwa arbacatu ashyaa annactu walcadfu waltawkiid walbedel oo meeyo kii shan iyo tobnaad ma u sheegin dananta waa khawaataba shan iyo toban ku ah shan iyo toban weeye marka almafcuul bihi wاlmasdaru وdرف الزmاn وdرف الmakاn والxاal والتmyiiز والمستثنى واسم الlah والمناadى والمفcuل min أجلi والمفcuل mعhu أخبر kana وأkhawاatiha واسم ina وأkhawاatiha والtaaبع للمنصوب وهو أربعة أشhyاء النعت والcadف والتوkيid والbdل dhananta akhawaatuha ku shan iyo toban mafcuuley dhanantu akhawaatiha ku shan iyo tobnee meelaa haysataa oo rabbi kugu og yahay hayga harinde waa duulayaa almafcuul bihi iyo walmasdar iyo wadarfu zamaan iyo wadarfu lmakaan iyo walxaal iyo waltamyiiz iyo walmustathnaa iyo wasmullaah iyo اlmunaada iyo wاlmafcuul min ajli iyo mafcuul macaw iyo khabaro kaana wakhawate smina wakhawate wtaabici lilmasuul maxaan ugu celcelinaya maxaan ugu celcelinaya shekh in la xifdiyo waaya marka intaa qofba ama labalo inta u fariisataan qofba midba marha loo dhegeysto ilaa aad ka dhigtaan ya ilaa aad ka dhigtaan waxa kan la yihaahdo sidii maaragtay kalfaatixata aad ka dhigtaan baabulmafcuul bihi mafcuul bihi buu ka bilaabay subaadka kaga ugu soo horeysiiyey almafcuul bihi kii wax lagu sameeyey soomaali haddii loo bedelo waa maxay kii wax lagu sameeyey si akaltu acaama cuntadii baan cunay acaama muxuu yahay sababde waxba akligaa lagu sameeyey isagao waxa la raamsaday oo la liqliqay darabtu zaydan zayd baan garaaca darbigii ku duldhaca zayd baabulmafcuulu bihi wa huwa lismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo aladii ismigii yaqac uu dhacayay calayhi korkii alficlu naxwu qowlika darabtu zaydan warakibtu lfarasa almafcuulu bihi wa huwa ismi weeye almansuubu la nasbinayo aladii ismigii yaqacu uu dhacayey calayhi korkii alficlu naxwu qowlika darabtu zaydan warakibtu lfarasa darabtu zaydan zayd baan garaacay rakibtul farasa faraskii baan fuulay mafcuulu bihi waa ismi la nasbinayo oo korkiisa ku dhacay maxaa ku dhacay ficilkaa ku dhacay waa ismi la nasbinayo korkiisa uu ficilku ku dhacay sida darabtu zaydan ama daraba zaydun camran zayd baa la yaqaano yalihii inuu maxay camar garaaco daraba zaydun camran daraba zaydun camran daraba wuxuu garaacay zaydun zayd camran camar buu garaaca mid baa waxaa layihi nax lagu dhigayaayo markaa wuxuu ku yihi shiikhiisii baa kuyi warkuu dhigay wixiyo daraba zaydun camran markaasuu yaa akhi lima daraba muxuu u garaacay bu yaa akhi lima daraba buy waa tusaale tusaale weeye tusaale ahaan ma garaaco ma dhicin ma garaacine waa tusaale war cilmi been ku bilowday baramayo laakiin tusaaluhu been maa tusaalaha lama bujiyo washanu culamaa usuulka waxay yihahn washanu laa yuftaradu laa yuctaradu lmithaalu tusaale lama ictiraado maxaa see ku dhacday darabtu zaydan hadda markuu ku yihahdo sheikhu ku yihahdo muxuu garaacayaa zayd horta muxuu ka raaba adaa tiraahda tusaale tusaale wey warakibtulfaraas goormaa fuushay hadday tidhaahdi ya marka zaydan garaaca ku dul dhacay faraskana maxaa ku dul dhacay rukuubka asagaa la fuulay lugaha laga kala riti marka waa maxay waa waa waa waa waa hee waa waa mafcuul bihi huwa ismu ismi weeye almansuubu la nasbinaya aladii ismigii yaqacu dhacay calayhi korkii alficlu naxwu qowlika darabtu zayda warakibtu lfarasa darabtu isaan u ciraabaynay baa soo dhamayn darab ficlu maadi mabniy darabtu ficlu wa faacil xadulficli darab ficilku xaggee ku egi darab mabniyu cala sukuun la maxal lamcrab wataa damiir mutasil mabniyun haye cala dam fii maxali rafcin faacil zaydan waxaad odhan jirdhay waagi hore oo daawa macrifata calaamaat اlicraab aad soo maraysa intaan garka kuu soo bixin ilmaha yarkaa ahayd maxaa odhanaysa mansuub baa odhanaysa zaydan mansuuba calaamatu nisbi alfatxatu baa odhanaysa soo ma hadda wax yarba hal kelimeed baa ka hormarinaysa bes bes intii hore aad taqaana maxaa ka hormarinaysaa magaciisa bes mafcuulun bihi alla fududaayey maxaa ka hormarinaysaa mafcuulun bihi bes mansuub inta kale waa taqaanaaba mafcuulun bihi mansuub calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu cala akhiri lannu ismu mufrad wrakibtu farasa rakibtu ficliya faacil wey sidii baad u kala goosanaysa xadulficli rakib mabniyu cala sukuun laa maxala lahu mcraab wataau damiir mutasil mabniy cala dami fi maxali rafcin faacil alfarasa he mafcuul bih mansuub calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu cala akhiri akaltu acaama aطacaama mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi alfatxatu alظaahiratu cala akhirih qaala wahuwa qismaani laba qaybood weeye daahirun wa mudmarun daahir iyo mudmarun qaala faaahiru daahirku maa tusaalayaashii weeye taqadama dikruhu darabtu zaydan zaydan iyo alfaras adaahir haddaa maqashid waxaa laga wadaa lixdiisi mid ka mida inuu noqdo fucul bihigi waa daahir maxaa laga wadaa faacilkii waa daahir maxaa laga wadaa naabi faacilkii waa daahir maxaa laga wadaa mubtadihii waa daahir maxaa laga wadaa khabarkii waa mufrad maxaa laga wadaa lixdaa ismi lixdaa ismi lix ismi nacfi badan marka waxaa laga wadaa waa daahir ama ism mufraduu noqday ama jamcu tagsiir buu noqday ama jamculmuanas saalim buu noqday ama jamculmudakar saalim buu noqday ama muthani noqday ama asmaal khamsu noqday intaa mid hadduu noqdo ra'aytu akhaaka akhaaka waa maxay akhaaka waa maxay war akhaaka icraaba maxay tahay akhaaka waa maay raaytu akhaaka mafcuul bihi maalku mafcuul bihi baan joognaa wixii ugu dambeeyo la sheegi lahaa wey mafcuul bihi mansuuba calaamatu nasbi alalifu niyaabatan can alfatxati liannahu ismu min alasmaa alkhams markaa kadib sheeg inuu asmaa khamsa yahy lakin marka hore sheeg inuu mafcuul bihi qaala wlmudmaru mudmarku qismaana laba qaybood mafcuul mudmarka waa meeqa qaybood laba qaybood muttasilu wa munfasil muttasilun mid ku daba dhegan caamilkiisi saynta haysta iyo wa munfasilun mid ka soocan gaarkiisa u soocan mafcuul bihi eh, damiir munfasila mayna soo mara ke afaalka muttasil ba ahay mubtada kii mubtada munfasil ah antuma gaarka u socna amaa faacilkeena faacilka keeba maxay ahaayeen mutasil ficilkay ku daba dheganaayeen marka faacilka kii noqonayay iyo naabi faacilka imiso ahaa labayo toban kii mubtadaha noqonayana imiso ahaa ku dar labaatan iyo afar labaatan iyo afar damiir baa soo qaadata la soco imisaa soo qaadatay damiir labaatan iyo afar mafcuulbigu damaairtiisu waa laba waa mutasil iyo munfasil qaala falmutasilu ina cashar mutasilku waa labiyo toban wahiya darabanii wadarabana wadarabaka wadarabaki darabakuma darabakum darabakuna darabahu darabaha darabahuma darabahum darabahun mutasilku waa meeqa labayo toban darabani waa igaraacay wadarabaka wuu ku garaacay darabani wuu igaraacay wadarabana wuuna garaacay wadarabaka wuu ku garaacay garaacuday aduu kugu dul dhacay wadarabaki gabaryaa aduu ku garaacay wadarabakumaa labadiinu idin garaacay wadarabakum raggiina badan buu idin garaacay wadarabakuna dumarkiina badan buu idin garaacay wadarabahu gabadhi ninkiibuu garaacay wadarabaha gabadhiibuu garaacay wadarabahumaa labadoodiibuu garaacay wadarabahum wadarabahuna imisa labaiyo toban darabanii wadarabanaa wadarabaka wadarabaki wadarabakumaa wadarabakum wadarabakuna wadarabahu darabaha wadarabahuma wadarabahum wadarabahuna ku celi mar kale ku celi maxay tahay akhri akhri adigu akhri kitaabkaa fiiriyo akhri dee maalak darabanii wadarabanaa wadarabaka wadarabaki wadarabakumaa wadarabakum wadarabakuna wadarabahu wadarabaha وضربهما وضربهم وضربهن waa meeqa labayo tobankaagu maxaa igu kaa dhiman maxaa igu kaa dhiman yaa fasal iguma kaa dhimaayo war labayo tobankaan maxaa igu kaa dhiman icraabkoodii adee icraabkoodii dhe icraabkoodii baa waxay igu kaa haray moogtahay dee haddii aad toban kun igu lahaydoo aan shan ku siiyo meeqaa igu kaa dhiman shan baa igu kaa dhiman soo ma ah, shan ii hartay baa odhanaysa marka ila soco shayga markaan ku siiyey icraabkiisaadi icraabkiisiina isii dheh iska halmaame ilaa berri anigu waa kaa qaadanaya anu berri alfaadian waa kaa tirsanaya icraabkoodana waa kaa rabaa marka haddaan icraabka kaala haro marka beri soo noqto icraabkii maa siin dheh waayo maxaad odhanaysa daraba ficil maadin weeye mabniyu cala fatxi laa maxala low min icraab nuuntaas darabanii akalanii sharibanii ma lagu cabaa ma lagu cunaa <laughs> ma saxaysaa waa yahay niidaas nuuntaa nuuntaa mar wax badan bay inagu soo noqon doontaa marka maanta aan faaid ka faa'iida ahaan isaga luqluqda nuunul wiqaayaa la yidhaahdaa nuuntaa nuunta aday nuunta bad iyo yado dhexaysa aalaaba ya-day ka horeysa maxaa la yidhahda nuunu luqaaya la yidhahda waxa loogu bixiyey iyo waxa laga wada iyo kadaa la igu dhiga ilaa xabad xabad baa idin siinaya mugta xaaladiina la soconaya nuunta maxaa la yidhahda nuunulwiqaaya wa nuunu nuunulwiqaayata iska dheh nuuntu waa nuunulwiqaayo maxaa laga wadaa shaqeygii ima sheegin welidhe <laughs> soo maa waaya walyaa damiiru mutasilun fiilso intii kaleo dhan way soo wadaagaan damaairtu sidii kuwa hore aad u ciraabaysa oo kale aad u ciraabaysaa keliya fii maxali rafcin baa oranaysa kuwa hore soo maha faacil kuwan waxaa oranaysaa fii maxali nasbin mafcuulin bihi tusaale alyaa iday walyaau damiirun mutasilun mabniyun cala sukuun fii maxali nasbin mafcuulin bihi darabtu soo wataa damiiru mutasil mabni cala dam fii maxali rafcin faacil maada oranay tan waxaa odhanaysaa fi maxali naصbi mafcuul bih wdarabanaa daraba walba horay u baratay na damiir mutaصil mabniy calى sukuun fi maxali naصbi mafcuul bih darabaka alkaafu damiir mutaصil mabniy calى fatxi fi maxali naصbi hay iga iga adka iga geejiya mafcuul bihida iga geejiya ya ma maqasheen aamiinta iga geejiya ki u yar yiri salaada anigu anaa idin tujinaya aamiinta gadaale hal in kor u dhaha si fiican buu utujinaya mogta waa xamaasadoonay marka idinku mafcuulun bihida iga geejiya inta kale aan la soo wadaye darabaki alkaafu damiir mutasil mabniyu cala kasri fi maxali nasbin ah, ah, nasab daraba kumaa kumaa damiiru mutasilu mabniyu cala sukun fi maxali nasbin darabakum kum damiiru mutasilu mabniyu cala sukun fi maxali nasbin mafcuulun bi mafcuulun bihidaasaa ah, hadhow la halmaami doonaa muslin ilaahay hadhow waxaan arki doonaa nin kumko ka icraabayo indhaha saaleyo oo jirirconayo hadbalo ku fariisanayo muxuu raadinaya mafcuul bihi bu garan lahay hadda iska sii qabo darabahu hu damiiru muntasilu mabniya cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bih darabaha haa damiiru muntasilu mabniya cala sukun fi maxali nasbin mafcuul bih darabahuma humaa damiiru muntasilu mabniya cala sukun fi maxali nasbin mafcuul bih hum damiiru muntasilu mabniya cala sukun fi maxali nasbin mafcuul bih huna damiiru muntasilu mabniya cala fatxi fi maxali nasbin mafcuulan bihi labaiyo tobanka waa iga haysataa icraabkoodana waa iga haysataa waaya labaiyo tobanka munfasilka ah qaala wlmunfasilu ithnaa cashara munfasilku waa labaiyo toban asnaa naxwu qowlika iyaaya wa iyaana wa iyaaka wa iyaaki wa iyaakumaa wa iyaakum wa iyaakuna wa iyaahu wa iyaaha wa iyaahumaa wa iyaahum wa iyaahun isna waa meeqa waa labaiyo toban yaa iyaaya aniga iyaana anaga iyaaka adiga iyaaki gabadhaya adiga iyaakumaa labadiina rag iyo dumarba iyaakum idinka ragoog iyaakuna dumarow idinka iyaahu isaga iyaaha iyaba iyaahuma labadoodii iyaahum iyaga raggaa iyaahuna iyaga ragga ah, dumarka ah <coughs> labayo tobankaa iyaaya tacni maana ii jeedaa waa ohanaysa maaniga waa ohanaysa iyaana maanaga w iyaaka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maaragteen a'imadoo leh kuwa masaajida tujiya oranay wax badan baa ka maqashan inta kudaba tukatee idinkuna waaba akhrisataa ma ku iyaaka nacbudu iska akhrin jidha waxay taa ma garanaysa damiir munfasilow iyaaka aad akhridi subax kasta iyo galab kasta iyo maalinka shan goor ugu yaraan maahay toddobiyo toban goor baa maalinkii akhridaa ugu yaraan maalinkii meeqa akrida iyaaka nacbudu toddobiyo toban goor waayo ragcadaha salaada marka laysku daro meeqa wey toddobiyo toban qaar baa shan u qabaa salaadaha tiraday shan ka yihin laakiin markii ragcad loo tiriyo meeqa wey toddobiyo toban wey markay ugu yartahay toddobiyo toban goor baa iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin tirada sunooyinka haddii lagu daraana iyaga faraba ka qaad labayo toban kale wey sunooyinku labaatan iyo sagaal goor bay markaa noqonay waayo iyaakadaas maxayt waa damiir munfasiloo fii maxali nasb mafcuul bihi ah icraabkeeda waxaa odhanaysaa iyaaya iyaaya damiirun munfasilun mabniyan damiirun munfasilun kuwa hore maxaa odhanaysa muttasilun kana waa maxay munfasilun damiirun munfasilun mabniyan calaa fathi fii maxali nasbin mafcuulu bihi nasab waiyana iyana damiirun munfasilu mabniyan calaa sukun fii maxali nasbin mafcuulu bihi waiyaaka damiirun munfasilu mabniyan cala fathi fii maxali nasbin mafcuula be waiyaaki damiiru munfasil mabniy cala kasr fi maxali nasbin mafcuula be waiyaakumaa damiiru munfasil mabniy cala sukun fi maxali nasbin mafcuula be waiyaakum waxoo dhan baa damiir ah waxoo dhan xabadahay kariim adigu duuduub ku liq hadhow waaya dambe oo aad maaragtay qadra iyo wamaa bacdahu ibnu caqiil iyo amaraysid waa lagu kala googoyn doonaayo laakiin hadda waa maxay duuduubka igu liqa miro berdehe duuduubka lagu liqaa madhabka ugu fudud waa madhabka inay kulli damiir yihiin iyakuma damiir mufasil mabniy cala sukun fi maxali nasbin mafcuula bi iyakum damiir mufasil mabniy cala sukun fi maxali nasbin mafcuula bi iyakuna damiir mufasil mabniy cala fatxi iyakuna fi maxali nasbin mafcuula bi iyahu damiir mufasil mabniy cala dami fi maxali nasbin mafcuula bi iyaha damiir mufasil mabniy cala sukun fi maxali nasbin mafcuula bi iyahuma damiir mufasil mabniy cala sukun fi maxali nasbin mafcuula bi iyahum damiir mufasil mabniy cala sukun fi maxali nasbin mafcuul bihi iyahuna damiir munfasil mabniy cala fatxi fi maxali nasbin waxaanu qaadanay waxaanu qaadanay mansuubaadku waa shan iyo toban tiradooda waa soo xifdiyeysaa waxaan kaloo qaadanay mafcuul bihi tacriifkiisa iyo qeybihiisa tacriifkiisu waxa weeye alismu almansuubu aladii yaqacu calayhi اlficlu laba u qaybsama daahir iyo mudmar daahirkiisa waa lixdii isku mid ka mida inuu noqdo mudmarkiisuna waa mutasilkiisu waa labayo toban darabani wadarabana wadarabaka wadarabaki wadarabakuma wadarabakuma darabakuna wadarabahu wadarabaha wadarabahuma wadarabahum wadarabahuna munfasilkiisuna waa labayo toban iyaana iyaaya waiyaana waiyaaka waiyaaka waiyaakuma waiyaakuma waiyaakuna waiyaahu waiyaaha waiyaahuma waiyaahu waiyaahuna sountaa ma waaya intaas ayaa lagaa rabaa halkaa balan ku joojino subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu